Thank you. fiican wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ad ka dhegaysataan markale kulanti wacan wanaagsan waa maalmo isniin taarikhda waxay ku beegan tahay shan tobanka bisha janaayo sanadka laba kun qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada itoobiyaanka ee ku sugan gobolka gado oo bilaabay inay dhufaysyo qotaan somalilan oo sare u qaaday beegsiga iyo xarigga ay ku heeso wariyaashii iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda heshiiska itoobiya ciidamo mushaar la ka gadoodsan oo xirtay koontaroolka waqooyi ee magaalada gaalkacyo qodobada kale waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo sheegay inuu soo riday gantaalo ay soo tuureen kooxda xuutiyiin tiiman dab qabsaday guryo badan oo ku yaala waddanka iceland iyo kuuriyada waqooyi oo gantaalo hor la tijaabisay qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaane mar kale soo dhowaada xumaantiyo isla caad ku noolaan mascisaba xumaantiyo isla caad ku noolaan intaasi ku dhaafanaysta sixidda furta ee barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda tan iyo markii bisha aynu kasoo gudubnay uu magaalada adisababa ee caasimada wadanka itoobiya oo heshiis isafgarada uu ku dhex maray somalilan iyo itoobiya waxaa sare u kacay cabsida ay muujinayaan ciidamada itoobiyaanka ee ku sugan gudaha dalka ciidamo badan oo itoobiyaana kana tirsan kuwa howlgalka midooda afrika ee atmis kuna sugan qeybo ka mid ah dalka sida gobolka gado ayaa la sheegay in ay sare u qaadeen fiijignaantooda iyagoona cabsi ka qaba in markasta ay dhibaata ay kala kulmaan soomaalida maadaama heshiis isaabgarada ay la gaareen etoobiya kaas oo ay etoobiya ku damaacynayso in ay ku hesho badda iyo beriga soomaaliya qayb ka mid ah ciidamada etoobiyaanka ee kusugan gobolka gado ayaa la sheegay in ay sameysteen dhufeysiyo iyagoona ka diyaargaroobaya amaba sidoo kale cabsi ka qaba in ay dagaalo ay kala kulmaan soomaalida inkastoo maamulka gobolka gado uu yahay mid hoostaga ciidamadaas etoobiyaanka ah oo ilaa ay haatan gado aysan ka mid ahayn meelaha ay ka dhaceen dibadbaxyada looga soo horjeedo heshiiskaas ee etoobiya ku damaacinayso ama ay ku dooneyso qayb ka mid ah badda soomaaliya haddaba qof shacaba oo ku sugan gobolka gado ayaa idaacadda kulmiye la hadlay waxa uuna ka waramayaa tan iyo markii uu soo baxay wixii waxa loogu yeero heshiiska is-afgaradka ee somalilan iyo etoobiya dhex maray qaabka ay u dhaqmeeyeen ciidamada etoobiya ee gobolkaasi ku sugan niyahow degmada waa dad ogtahay baryahaano idil waxaa socotay dowlada soomaaliya in falcelin weyn ka bixisay arinta etoobiya ku dhaqaaqday badda soomaaliya in heshiiska la saxeexato ismaamulka somalilan annaga arintaas waxay noo saameysay saameyn weyn noo geysay maadaama soomaalidu idil ay aada uga banaan baxeen ay u muujiyeen in etoobiya ay aada u qaldan tahay ka gobolkeena ahaan gobolkeena gedo waxaa dhacday mas uuliyiintiia in wax ay ka bixin karin media ayan hor istaagi karin falcelinna aysan muujin karin dareenkooda ku saabsan taasoo ay sababayso maamulka gobolka gada marka la yidhaahdo madaxweynahan madaxweynihii ka horeeyey waa kii uu keenay ciidan gorgor ah waa tii hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu imaaday waa tii dhacday in la dagaalan kuwan khawaariijta ay bilaabato deegankii idil waa laga qaaday gobolkii waxaa la geeyey furmihii waxaa hadda gobolka ammaankiisa gacanta ku haya ciidanka etoobiya waxay ayaga dhahaan unbaa qoran keliya waxaa dhacday marka tobolkii ka laban oo warkii ilaa hadda laysla hadalhayo ayaa waxaa dhacday waad saa ud og nin laba gabdhood oo waxaa jirta gobolka jabe lagu dhex kursaday welibana ay kursadeen askarta saudiyaanka arrinta goorta erta isku shisharatay baa waxay ahayd in maamuladii gobolka jabe ka dhisnaa in ay sameeyeen in waalidkii gabadha inta loo tago lacag la siiyo la dhaha kiiskan aamus bartiisana ku duubiyaa aanbunbuunin bartaasaa lagu damiyey waxa shacabka aad ama kaajifadacgeliyaa waxay ahayd in maamulkaba waa maxayaa layii waxa ku sababay rag soomaali ah in ay daboolaan kiis rag ajaanib ah weliba annaga cadowgeena ah in ay qalad ka sameeyeen gabdho soomaali ah laakiin sidaan wada ogsoonahay waxa ku beerayaa waxay tahay cabsi aad iyo aad weyn ay ka baqayaan dhanka ka maamul goboleed ahaanka waayo gobolka godo marka waxay hoos tagtaa maamulka jubbaland jubbaland waxaysan ogeyn gado kuma dhaqaaqdo ayadoo taasi haba iiso oo taasi ay inoo labayso cabsi weyn ay nagu beertay cabsida saddexaad oo hadda nagu beertay waxay tahay saddexdan beri waxaa socdo in la dhisayo dhufaysiyo aad iyo aad iyo aad u weyn weliba dhufaysyada dhufeysyo aad iyo aad weyn ayaa waxay ka socdaan in laga dhiso magaalada doolow dhufaysyadaas ayaa waxay yihiin in laga kala dhiso dhufays galayo oo kasoo dhufays horta wuxuu galaa dhankan iyo etoobiya xuduudkeeda oo idan haddii lagu talagalo in ciidan la geliyo in bal etoobiya xaggeeda lagu difaacaysan ku faahnay dhufaysna waxaa laga dhisay wadada ka timaada muqdisho iyo dhankaas dhufaysnana waxaa laga dhisay wada ka imaada dhankan iyo barda xaawo ka imaan karo barda xaawona looga soo geli karo dhankan iyo xadka kenyana looga soo geli karo arintan waxay bilaabatay muddo saddex beriyay socotaa dhufaysadan la dhisay waana dhufaysiyo adiga haddaad indhahaada saarto ma dhigisid dhufaysadaana dhufaysiyo ciidan boqol iyo ciidan laba boqol loogu talagala ah waa dhufaysiyo aada isdhin kartid madaaf tobanaan kun oo ciidan baa lagu talagalay inay degaan way horey ma u qodnaayeen dhufeysyadan ma ugu diyaarsanayn ciidanka etoobiya mise waa wax hadda cusub oo kusoo kordhay degmada dhufaysyadan arrinta badda hadda markay bilaabatay unbaa la dhisay dhufeysyadan jira malahan etoobiyaan waxaan wada degannahay annaga iyo ayaga muddo toban iyo waxaan dhihi karaa saddex sano toban iyo afar sano ka badan weliba aan etoobiyaan wada degannahay weligeedna dhufeysku maysan jirin etoobiyaan inuu dhiso aada ay degan yihiin maana aad kale kama soo bixin laakiin hadda mida ay kusoo kordhiyeen ayaa waxay tahay in laga dhiso gufeysyo wadooyinka kasoo gelayo muqdisho wadooyinka kasoo gelaya dhankan bardaxaabo iyo wadooyinka aadaya dhankan iyo xuduuda etoobiya in gufeysyo waaweyn laga dhiso maamulka marka arrimahaasi eh, muxuu ka dhahay gobolka gedo maamulka mar waxaa jirtay inuu maamulka intoo faragashto oo arrinta u tago laakiin keliya waxay uga jawaabeen unba waxay tahay in ammaan ay sugayaan maamulkiina waa uu ka gaabsaday oo waxaan u fahamnay ka sarreysay inay tahay sida maamulka qaar dad qaarna ugu jawaabay waxay inoo sheegeen in maamulka lagu amray in hooshan indhaha uu ka daboosho wax shaqan uusan ku lahayn soomaaliasaan ognahay qeybo ka mid ah muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay xadgudubka etoobiya ay kusoo sameysay soomaaliya iyo badeenaba gobolkiina gado markaaad fiirisaan shacabka maxaa hortaagan gobolka dega marka yiraahdo shacabka horta waxay waxay tahay waa mas-uuliyiinta gobolka dega allada kadib taa waxay tahay banaanbax dhici karo oonan aysan ogeyn maamulka ma jirto banaanbax walboo dhacayo waa inuu hoostagaa maamulka banaanbaxyadana mid dhici karo maa waayo waasaan kuu sheegay wax gacanta ku hayo gobolka idil waa ciidamada etoobiya ciidamada soomaaliya ee gobolka joogo aada iyo aad bay u tirayarayiin waa sababta keentay marka isirtaxyanu dhacin sida ugu weyna laga qaba ah oy noolkii dheerta weliba etoobiyaanka askarta oo ciidanka ah oy nala nool waxaaba ka badan etoobiyaanka shacabka iyo nala idinku marka ma abaabusheyn kacdoon maadaama shacab aad tihiin aad ku diidantihiin arrimahaasi mise wax kale ayaa jira oo aad ka cabsanaysaan kacdoon kacdoon waa jiri doonaa wuuna dhici doonaa laakiin kacdoon xilliga u dhici doonaa waxay tahay in lagu kici doono maalinna ay dhici doonto si wadajir ah maamulka iyo ciidanka halkaasi joogo in lagu waayo kii khibradaba waxa inoo dheer waxay tahay ethoobiyan saan wada ognahay arrin badan ayuu sameeyey weliba hataa xamaasada aada u siiwan waxay tahay ofeysi qodista markay bilaamatay waxaa jirtay in ninkan cabdirashiid janan in afaaraas uu ka hadlo ilaa hadda saan wada socnaan cabdirashiid janan muddo afar beri waa lala-yahay gurigiisa lagala baxay cidda baxsatay ilaa haddana lama garanayo sidee ku ogaata cabdirashiid janan aan yahay inaad ogtahay inaan jeclahay dhiigayaashu idil waa laga wada warhayaa mid ka mid a ah dadka ku dhaqan gobolka gado ayuu kaasi ahaa oo idaacadda kulmiye uga waramayey in ciidamada etoobiyaanka ee halkaasi ku sugan ay bilaabeen inay dhufaysii qotaan shalay wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qaybgalayay munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa waxa uu sheegay in etoobiya ay qaaday tilaabo ay cawaaqib xun ay kala kulmi doonto taasoo ah inay isku daydo in ay la wareegto qayb ka mid ah dhulka soomaaliya waxa uu sheegay in etoobiyaanku haddii arrintaasi ay kusii socdaan gaar ahaana oromada ay ka dhaxli doonaan in dhiig badani uu daato arintaasina ay ku noqoto dhibaato aysan ka soo kabsan doonin hees laguma qaadan karo xanjabaadna laguma qaadan karo baqbaq iyo meelaha in laga hadadlana laguma qaadan karo dhiig iyo xinjir baa ka soo horeeya taasna soomaaliga way taqaana damac etoobiya guud weligiis jiri jiray waa jiraa laakiin ma jiri jirin si cad sidan oo kale baddanaan qaybtaan ka rabaa hargeysa magac kale yihaahdo anaa lahaan jiray garbaharey anaa lahaan jiray buurhakaba anaa lahaan jiray anaa ma ma jiri jirin waxaas nimanka hadda waxay bilaabeen bayna dhahaan waxaan soomaalidu cirkay kasoo degtay annagaa dhahaan jiray dhulkan sideedaba soomaalidu meela katib lama yaqaane annagaa dhulkan lahayn annagaa dadhaan jirnay sheekadaasay bilaabeen oromada marka waxaan leenahay war idinka waxaa waay sayd u fakeraysaan waad waalateen waxaad u baahan tihiin inaad dib u fakertaan waxaad u baahan tihiin in dadka soomaaliyeed way isku laaqaan waxoo dhan axmaaraa la yidhahda laakiin axmaaradu waaba naga fogtahayba nimanka soo yaacaya ee dhulka oo dhan sheeganaya ee la kari la-yahay waa ayaga ninka hadda madaxda u ah ee le haddaan qaadanayaa zaylac iyo lughayana waa ayaga inta garab yaacaysa ugu daranna waa ayaga waxaan leenahay soomaalida waxaan leenahay nimankaas na daaya ethoobiya dhaaf war oromoy jooga na daaya haddaad na dayn weydaan soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninkii idaa aad ka weydo wuxuu kugu daayaa la tusaa annagu soomaali haddaan nahay haddaad na dayn weydaan waxaad nagu daysaaan aadan intusayna marka nimankaas horta intaasaan leeyahay dhulku waa sidaas taaka soomaaliya ka mid a mana qaadan karaan mana imaan karaan hadday imaadaanna ayagoo meyd xambaarsan oon waxba kala noolayn ayayba ka baxayaan waana la hubaa kaasina wuxuu ahaa ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo shalay ka hadleeyey magaalada muqdisho munaasabad ka dhaceysay sidaad maqlayseen waxa uu sheegay in dagaal ay kala hortegi doonaan ciidamada etoobiya iyo guud ahaanba etoobiya haddii ay isku daydo in ay qabsato ama ay la wareegto qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya dowladda mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay soo riday kantaalo laga soo tuuray dhanka iyo xootiyiinta wadanka yemen milatariga mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu soo riday gantaaladani oo la sheegay in bartilmaameedkooda uu ahaa in lagu weeraro maraakiibta mareykanka ee ku sugan biyaha badda cas kooxda xuutiyiinta ee iraan ay taageerto fadhigoodana uu yahay wadankaasi yemen ayaa weerarkani waxa uu noqonayaa midkii ugu horreeyay oo ay geystaan tan iyo markii uu maraykanku u tuqeeyey saldhigyo ku yaala gudaha waddanka yemen waxaana kooxdu ay sheegtay goorsii horreysay inay aar guda doonto oo ay sameyn doonto iyadana dhankeeda weeraro ay ku qaadayso maraakiibta galbeedka ee ku sugan ama adeegsanaya biyaha badda cas diyaarad dagaal oo ay leedahay eh, dowladda mareykanka ayaa la sheegay in ay ku guuleysatay in ay soo rido gantaal laga soo tuuray dhanka iyo xuutiyiinta kaas oo bartilmaameedkiisu ahaa markabka u s s labon eh, kaas oo ku sugnaa biyaha badda cas ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska dhexe ee mareykanka ee santosom loo soo gaabiyo gantaalka waxaa lagu soo riday meel u dhow xeebaha biyaha hudeyda ayaa sidoo kale warka kasoo baxay sentesom lagu yidhi waxaana ay sheegeen inaysan jirin wax waxyeelo ah uu geystay gantaalkaasi weerarkan waa kii ugu horeeyey oo ay washington si toosa ah ula bartilmaameysadaan kooxda xuutiyiintu waxaana ay sidoo kale ay qeyb ka yahay weerarkan iyo kuwo kale oo yuminiintu ay qorsheynayaan ama xuutiyiintu ay qorsheynayaan in looga jawaabo weeraradii dhawaantan ay mareykanka iyo sidoo kale dowlada u k ay ku qaadeen gudaha wadanka yemen waxaana jirta in biyaha badda cas maraakiibta isticmaalo ay qalqal xoogan ay soo wajahday kadib markii kooxda xuutiyiintu ay halkaasi ay bilowday inay ka geysato weeraro ujeedka ugu weyn ee xuutiyiintu waa in aysan biyaha badda cas adeegsanin gaar ahaanna eh, marinka muhiimka ah ee baabmandab la yiraahdo maraakiibta u socda dhankaas iyo israel waxaana haatan bilaabatayba in maraakiibtu ay kooxda xuutiyiinta ay ku wargeliyaan inaysan u soconin dhankaas iyo israel si ay uga badbaadaan weerarada ay kooxdu ay halkaasi ay ka geysanayso waxaana la sheegay in mareykanka howlgalkani balaayiin doolar ay uga baxeyso maadaama gantaalada lagu soo ridayo kuwa xuutiyiintu ay yihiin kuwa malaayiin jeer ka qarash badan kuwa ay xuutiyiintu ay isticmaalayaan oo aanan dhaqaalo sidaas ah ku baxaynin waxaana arintan sidoo kale si weyn looga dareemayaa gobolka idil iyadana loo arka in uu yahay dagaalka ka soconaya khaza mid sii baahay oo ay xuutiyiintu si toosa markan ugu lug yeesheen sidoo kalena mareykanku waxauu walaac xoogan ka qabaa in weerar sidaasi la mid ah ay iyagana si toos u bilaabaan kooxda xisbullah ee fadhigeeda uu yahay lubnaan taas oo si weyn uga carootay weerarkii ay israa'iil ka geysatay magaalada beyruud ee caasimada wadankaasi lubnaan halkaas oo ay ku dishay mid ka mid ah eh, saraakiisha muhiimka ah ee kooxda xamaas gaar ahaana hogaamiye ku-xigeenkii dhanka arrimaha siyaasadda iyo amniga ee kooxda xamaas kaasoo ku dhintay weerar dhowaantan ka dhacay magaalada eh, beyruud ee caasimada wadanka lubnaan kuuriyada waqooyina dhankeeda waxa ay sheegtay in ay tijaabisay gantaalo hor leh kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay mid ka mid a ah gantaalada shidaalka ku shaqeeya ee nuucyada weliba casriga ah kuwaasoo ay sheegtay in ay tijaabadiisa ay ku guuleysatay war ka soo baxay pyongyang waxaa lagu sheegay in ay bilowday tijaabada gantaalada weliba qaab kale oo casri ah arrintaasi oo ka dhigan in ay walaac xoogan kusii abuureyso mareykanka waxaana jirta in mas-uuliyiinta ugu sarreyso dowladda pyongyang ay wadeen dadaallo xoogan oo ku aadan sidii ay u horumarin lahaayeen dhanka iyo difaaca mareykanka ayaa waxa uu difaacaa amaba uu lacaga badan ee balaayin dollara uu ka qaataa kuuriyada koonfureed si uu uga difaaco kuuriyada waqooyi waxaana tallaabooyinka ugu dambeeyay ee pyonyan ay sameynaysay ay yihiin kuwo cabsi ku abuuraya dowladaha siyool iyo sidoo kale tokiyo waa wadamada kuuriyada koonfureed iyo jabaan kuwaas oo daris la ah kuuriyada waqooyi ay sidoo kalena aysan xiriirkooda uusan aada u wanaagsanayn waxaana jirta in sidoo kale pyonyan ay bilowday in ay hub ka iibiso ruushka marka la eegana ruushku waxa uu dagaal xoogan uu kula jiraa ukrain halkaas oo ama dowladaas oo sidoo kale taageero ka hesha wadamada galbeedka waxaana muuqata in pyonyan ay si toosa ah ugu lug leedahay dagaalka uu ruushku uu kula jiro kooxda amaba wadanka ukrain halkaasi oo uu sanooyinka inuu kasoo gudubnay uu dagaalo xoogan uu ka waday kumanaan ruuxna uu ku dilay sidoo kalena malaayiin ruux oo u dhashay wadankaasi uu ku barakiciyey waxaana muuqanaysa in dowladaha galbeedku ay arintu ay kusii adkaanay samayso maadaama pyonyan si toosa hubka ay samayso ay ugu iibinayso ruushka ruushkana uu ku garaacayo ukraine oo kamid a ah, oo ah mid ka mid a ah wadamada ay taageeraan dowladaha ku quwada weyn galbeedka weli ogaal ay dhegeysanaysaan markanaga xubno haddii aan aadno waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadaleynta labaatan ka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed nuur ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay haddiiaynu ku bilaabno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaynu ognahay in uu shalay gaaray magaalada ee eh, dhowsamareeb ee xarunta maamulka galmudug ee eh, halkaasi waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin uu hogaaminayo hogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor iyo weliba mas-uuliyiin kale kulmo kala duwan ayay xalay wada qaateen markaynu eegno ujeedka eh, socdaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wadanka dagaal uu ka jiro sidoo kaleetana eh, dhowaan ay soo baxeen in ethoobiya ay doonayso badda soomaaliya ee somalilan ay heshiis markaa ay wada galeen ee gudaha magaalada adisababa markaynu eegno laakiin ujeedka madaxweynaha waxaa leeyahay waa ambaqaadida mar kale dagaalka dhanka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhowr mar ayuu magaalada dhuusamareeb tagay halkaasi oo muddo dhowr bilood oo ku sugnaa hadda ujeedkiisana waxa uu yahay in mar kaleeto dagaal ka dhanka al-shabaab uu dabcan u ambaqaado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu hore u sheegay in wadanka laba cadow uu leeyahay cadowga koowaad waa ethoobiya sidoo kaleetana cadowga labaad waa al-shabaab marka wuxuu shaaca ka qaaday in dagaalka dhaka al-shabaab uu sii socon doono sidoo kaleetna wuxuu hore u yidhi haddii dowladda ethoobiya ay tallaabo soo qaado ay marka dowladda soomaaliya ay gacan qaadi doonto oo afar talaabo ay qaadi doonto dhanka kalena haddii nu eegna waxyaabaha ugu waaweynaa baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ah kulankii xiisaha badnaa ee elclaasico xalay wada ciyaareen kooxaha barcelona ee weliba koox madrid barcelona ayaa la ceebaystay oo afar gool iyo hal lagu garaacay kadib markii ciyaaryahaanka daada yar ee lagu magacaabo fenisia g uu hadiri ka dhaliyey taariikh ayuu sameeyey eh, markaynu eegno eh, fenisia g r waa ciyaaryahan inabaa nacaadaheen xalay taariikh ayuu sameeyey isaga hadirigiisii ugu horeeyay ayuu dhaliyey waxaana uu ka mid noqday ciyaaryahaanada ee kulankan hadiri ka dhaliya barcelona koobkii waa laga qaaday subarkaabaha real madrid ee ku guulaystay carlo ancelotina aad iyo dayaa loo ammaanaya eh, baraha bulshada ayaa dabcan aad loo hadalhayay bandhigii quruxda badnaa xalay ee kooxda kubadda cagta real madrid sanadkan waxay doonayaan koob waaweyn ay ku guuleystaan sida jabes liga iyo weliba horyaalka gudaha wadanka sbein waa hagaag dhegeystayaal hadalhaanta ayaan intaan kusoo gabagabeynana hee dhanka iyo qormooyinka markaan waatay cabdirashiida qormada ugu horeysa dhankeyga waxay leedahay ceyb ma ahan inaad dhacdo balse waxaa ceeb ah inaad ka ciweydo aqliga wanaagsan waa ubax qurux badan sheeyadu way isbedelaan saaxiibaduna way tagaan wakhtiguna uma joojiyo qofna dhaladu way jabtaa dhawaaqeedana si dhaqso leh ayuu ku dhammaadaa balse waxaa baaqi noqda qeybaha jajabka dhalada oo qofkii taabta ama ku istaaga ayay dhaawacdaa hadalku xunna waa sidaas oo kale si degdeg ah ayuu ku dhammaadaa balse qalbiga ayuu dhaawac u geystaa haddaba ha ku hadlin wax wanaagsan mooye nabi moxamed nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee wuxuu yidhi qofkii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan ha ku hadlo wax wanaagsan ama ha aamuso xidigaha habeenkii ayay soo baxaan saaxiibada qaarna waa sidaasoo kale badankooda xilliga dhibka way daataan qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabduljaliil waayahay ugu dambeyntiina haddii aan eegana qormada eh, dhankayga ester qormadan eh, waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay ogow markasta ifka waxa jooga qof adiga kaaliita xaalka aad ku jirto marka ilaahay ku xamdi oo dhoola mar walba aada isbitaalladaad booqato waxaad arkaysaa dad xanuunsan markaas waxaa laga yaabaa inaad adiga caafimaad qabto marka ugu horeeya waa inaad allah subxaana watacaala aad ku xamdisaa oo aad tiraahdaa alxamdulilaah ilaahayo mahad iskale sidoo kaleeto waxaa leeyahay dhoola waa hadal wanaagsan mar walba dhoola caddeyntu way wanaagsan tahay oo noqo qof wanaagsan dadku ay jeclaadaan sidoo kaleet waxaa leeyahay wanaag same ay abaalmarinna cidnaha ka sugin waa sirta guusha mar walba aad wanaag samaysaa waa mar walba naagaagow bataa sidoo kaleet waxaa leeyahay ma rabtaa inuu ilaahay ku jeclaado adigana jeclow xusudiisana badi ma rabtaa raaxo saliga nabigeena maxamed sala allahu caleyhi wasalam badi ayuu qoraayo qormadan kusoo gebagabeeyey waxaanu kasoo xiganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed cabshir guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa xubinta bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye waxaad dhegeysteen xubinta warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye golaha wakiilada ee somalilan ayaa saaka waxa ay meel mariyeen xeerka doorashooyinka is-saarka ah ee afar iyo toban sagaashan iyo xeerkan oo si aqlabiyad leh ay gacantaag ugu codeeyeen ama ay ku ansixiyeen golaha wakiiladu ayaa micnuhu waxa uu noqonayaa in ay ku celiyeen in xeerkan ay sii ahaadaan sidii markii hore isla golahan uu ugu codeeyey tallaabadan ayaana meesha ka saareysa in waxkabedelkii eh, in la meel mariyo ama horey ay u socdaan waxkabedelkii xeerarkani ay hore ugu sameeyeen golaha kale ee guurtida somalilan waxaana halkaa ka muuqanaya in kala aragti duwanaasho xoogani ay ka jirto labada gole maadaama ay isku khilaafeen ansixinta xeerkani wixii hadda ka dambeeyay waxaa qorsho uu yahay in loo gudbiyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kaas oo ay arrintani caqabad weyn ay ku noqonayso maadaama aqlabiyada golaha wakiiladu ay si adag uga soo horjeedaan in doorashooyinka waqtigooda ay dib u dhacaan ama wax kabeddelba lagu sameeyo taas oo uu muuse biixi marka la eego dhankiisa dhibaato xoogan ku noqonaysa Thank you. weli idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala kalamaane ow duceeyiya allay leedahaykalamaanay deero widaayow deero widaayow dhiila lisdaari dadkii berkaasaan duday anniina ka darsamay wal oodorangaa la sheegay ayee madayo beriga wareerowdoyowaniini wareerowdoyowaniini miyaad soo waddaa bahaane bahane huu yidhi urbowbudla horey u go'de koonfur galbeedna ma ku dardheen dhogeynaduwa duushiinaduwa da'aaraagasan doodiyeena furunta doodiyeena furunta warastaamaha sabanaaqarka waxaa ka mid ahaa la yidhi koonfur galbeed oo bahaane madheelaana dhehaysa iyo galmudug oo leh ilma adeeryaalo aan ciyaarnay jooga war horta waaba yaabaye galmudug qoladay ka badiyaanba maxay u yidhaahdaan soomaali waa ka goonnay war hadday go'ayaan may soomalilan la midoobaan waryaasiin doowa u dheegasana soomaaliduba uun ee aynaka gohaan aynan gohaan warya arya madeeyow anigu waxaan maqli dir laanweyn ma booraaw beenta awaadee ilintay baru urtey biyahaan dareerte budaware ayaartoydii koonfur galbeed geeka behen baydhownu safay dhalaanka dhowaay ilow may ogaadase lambageedagii abuuradii inoo galantiis kugurudaayo kugurudaayo warmadee waxaan maqli jiray beryahay hadalka qaada iyaad beeleed ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha marka diyaaraddii qaaday ciyaartooyda baydhaba ma gaartay warbow waa gaarto suweyn baa loogu soo dhoweeye waxaa loo qaadayba dhelwalalada dhelade dhuuboy isaaq hadhowaw bardihii ku yilisha baydhabo intuu guniya baar baxay calaymuhu balaadhe baxarsaaf lamoodye war waxaa la yidhi cayaartooyda koonfurka galbeed markay eelboorka muqdisho ka duulaayeen astaantii qarankay qaadeen waxayna dhaheen lankasta alanshe midabshee gooniwa ununa kenwa elike marsiinaa intaas markay marsiinayeen iyagoo qiiraysan oo wadaniyadda ka muuqato ayaa nin reer mudug meesha joogay inta yaabay wuxuu yidhi balow anaga aragnay wax kastoo ay soo wadeen maantana maastaantii qarankay baddalahayaan warnibada naasla dhuugila isinlasiinkuwaaye nasaraadiisin teegta nagaartiyankunatengayamadayow anigu waxaan maqli jira laambaal maraaki beri mee ma badbaadiya war abdulow war mooshiidii ayaartooyda madawiine lafta garaanaan weeriya leeri walin eray hakaba bina daanshe buurto kitaaloo banooda ballankean ahaaye igawalle intaan garanaayo way dhaaftay warba ciyaarta haddii lagu kala tegey hadda maydinkaasla ciyaarahaya weli isu camalahaya war bashiiroo warmaya sida jubbaland weli waa joogtaa ciyaartuna way socotaa waxaana ku dhihi lahaa waxaan gaaray guul oo mashquul inaad ka xun tahay waa macquul warnamayoonun ciyaartooy tiidan inoha marka mashquula diyaarman eh beerjoono isku faladaan waileeray hooliin dhudhunkaaka jartee hala aaminoy araada hungoolka halgaadoy xagar ii hujila oolaa halanaanoyoy waarmadayow gooniskutaagayga walla idinkaa naga mudan buda warya bulshada tiina inaanu kogona badna gadan niinka sugdoy war haddamadeeyo bakool badba malaya maxaa gadataa <laughs> landhumaw dhugmale waryaa baraawadi laha war kalamaanay waxaa la yidhi dhibaatada isboortiga ka dhexdhacday iyo khaladaadka waxaa sabab u ah wasaaradda ciyaaraha iyo xidhiirka kubadda cagta iyaga iyo gobolka banaadirna ma wada socono waxaa wada wadashaqaynu kama dhexayn garoonkana la layidhi lacag badanaa ka soo xaroonaysay soomaali hadda meeshii lacagu timaadana inay isku khilaafaydaah way iska caddahay sidaa darteed lacag gurasho iyo maamulxumaa ka dhacday waana sababta keentay intay ciyaaruhu socdeen in dad dhinto dad badanu dhaawacmo xitaa ciyaartoydii la dhibaateeyo oo jidka loo galo war gudoomiyaha xiriir kubadda cagta soomaaliyeed cali shiino wuxuu yidhi hal qof baa ku dhintay intay ciyaaruhu socdeen garoonka istaadiyo muqdisho waar mataliyaha boolis ku noqday warbau masrixliid cabdi warsamaysa qadda ka hor sheegayba war wasiirka ciyaara inkastoo koonfur galbeed ku jeeda hatununku tabnay meelisiskuroowoy war ma sidii maaxaad mooshin ka keeni rabtiin war maxamed barre waa xildhibaan wasiir kaliya maahan lagumana degdegi karo bilaashaas aasangardi widaylangaaliyow mad nuurow kowaajay gadhada lugaajay dhulmahaayan aryamadeeyow haddaan isku amo waa baxya miyaadna leedahay warba dadkii xasaanaduutaa qaladka ay galaan yaa xisaabanaya dastuurkiisa muxuu ka odhanhayaa war hadda lafta gareen isboortiga siyaasad miyuu ka dhex arkay war kalmaaney dadka maanta jooga hadday madax yihiin hadday shacab yihiin hadday taageerayaasha kooxaha yihiinba xaafadda ma soo wada marin cayaarahan waxba kama fahamsana xalaal calaygna ma yaqaaniin si loo hubiyana waxaa muhiim ah in la weydiiyo laastiig cayaar ma soo dhigantay yaraantaadii kabtuur ma soo dheeshay batirshiish ma soo cayaartay funaanada cadcad ma ka soo buufsateen ciyaalkii xaafadaha ee rinjiga ula ma ka soo dhigateen birta goolka bugla ma fara durtay waraf ama xarig xarigweero ma soo samaysay aabitey ma soo biibisay waniin ma taqaan abuucirbad nambar foor ah ma balleejaysay banooni subar ah suul maka dhex bixisay bataanajadii ma furtay saaxiibkaa kaambayada ku bedelaya garaangar ma soo cayrisay dacas ka dhammaaday yaraantaadi ma aruuri jirtay si aad baabuur uga samayso dhuudhuumashow ma ka soo adkaatay kiik ma taqaan shaybaal ma soo dheeshay weligaa dhax ku jir ma soo bartay katimay katimay nacash ma soo cayaartay sidoo kale in la weydiiyo ma tahay ciyaal buulo oo ma ballansataen ciyaal god iyo buur ama tiimkiisa sabdow ee dableyda ama ciyaalweeradii xaafadda habeenkii markii aad soo badiseenna jardiinka xaafadday da timaadeen ma isku xifaalin jirteen ciyaalka intaas qofkii laga waayo cayaaraha shaqa kuma lahane siyaasadda iyo arrimaha kale askaga mashquulo warbow miyaan hore laydiin oran barta barta barta barta ciyaaraha barta war wasiirka cayaaraha ruwaandu hadlay waxa uu yidhi soomaaliya waa naga hormartay waana naga badisay sababtoo ah wuxuu yidhi labaatankii sane lasoo dhaafay oo dalkeenna horumarka samaynayey cayaaraha waan ku jirnay horumar badanna waan ka samaynay laakiin weli cayaartooydeenna iyo sirdoonkeenna isma dhexgelin gelin waar wallaweynay ciyaartooyga somalilan xulka etoobiyaay la ballansan yihiin uma jabuuti baa idinka dhowey baa la ciyaardhaanin horta anugu waa yaabay tukaraqya hadda ku sugan aryaadhaha warhee ma xildhibaan maxamed abiib wuxuu yidhi madaxweyne muuse biixi bamba ou etoobiya ka keenuu xambaarsan yahay umaw maysa sib iskaga celinhayaa waar war mahay sida waqooyi hilaac war waxaan ubaa ninkii bam xambaar qaaday inuusan bad u daahayn waranna waxaan kaloon hubaa eh. bad ninkii haweystay inaanu birricay u dhibayn war somalilan yoonay badiya may ku fadaasan baydhowisiin uga tibanisiinganay warbow hawada buntland eh. cid mari kadhaa ma jidho warwar ma haystaane maraykanka iyo ingiriisku eh. marinka baabulmanta bay degeenaa la yidhi xuutiyiintiina waa duqeeyeen warbow xuutiyiinta kale maaha eeraan baa gacanta kula jidha hadda markab weyn oo shidaasina waa qabsadeen oo dhulkii etoobiya raadinaysay waa la degaye maxay ka qabanaysaa war etoobiya hadda deegaan kaliya maahana waa qaadan rabtaa iyadu aryaadhaha dad aqoon yahalnaaho doodaayoon dhegansanay waxay dheheen ahe eh. boqortooyo etoobiyaanhu inay ka jiri jirto saylac iyo sacaadadiin mugga waxayba aaminsan yihiin inay iyaku leeyihiin markay gabcada ku duulayeen bay sii mareen wargeyska afrika si xal loogu helo eh. waxaa la yidhaha aqoonyahanadu waa inay baaraan eh. sababta dalalka geeska ku yaalla sida soomaaliya etoobiya eritereya kenya iyo tanzaniya ay magacyadoodu yaa ugu dhammaato war dowladdaani dagaalka siyaasadeed iyo booloxuuftada iyo qabka ummadda iyo waxba kama fahamsanee waxay dhihi lahayd khilaafkaanay qashqashaada ka dhex dhacda isboortiga waxaa ka dambaysa dowladda etoobiya si ay indhaha shacabka uga jeediso muranka badda naw arrimaka miyaa waalateen badda miyaa nala leedihiin aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh ow qonkasta qayb ka mid aha qasaysa eh. aan la qabayn eh. qonkasta qayb ka mid aha qasaysa eh. oon la qabayn war cabdulla waagaa yaray waxaan ka maqli jiray qarashka mooyi qoom baxshe qayladu waa qaran shabaab warkalamaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh furunti uu ku laabtay galmudugowna dig ka yidhi welina waa ogtihiinoo adabtimaa iskama jarin welina waa mujaahid raamale welina culaysku waa ku sii kordhay oo etoobiya hadda ku soo darsantay ballana wuxuu ku qaaday labadaba inuu si ula dagaalamayo maraanba wuu matalahayaa war hadda madaxweyne xasan sheekh khawaarijii etoobiya maxagagelinaya wararkaa naga dhexgelinina madaxweynuhu ku daahimaaya layidhi galmudug obowma buntland buusi gudbahayaa maseelax buu soo booqanayaa wararkaa iga dhexgelinina odagu galmudug shabaabka jooga inuu toddobaad ku soo afjaruu rabaa shirkaygad ee kambaale ka dhacayana uu ka qaybgelayaa haddii xal etoobiya laga waayana dagaalku halkiisuu ka soconaya naw war ma baa ku soo duuli rabtiin warwaaqlow reer iska xeliskiinna waa fogaadeeye nin odayaho tay xihanoo cabdiraxmaan siri waa siyaasi ayaa masaajid hargeysa ku yaala soo galay iyadoo salaadii laga baxay dabeetana mikrofoonkii masaajidka u qabsaday wuxuuna yidhi waayahan xasan sheekh wuxuu bartay inuu masaajid nagala soo dhex hadlo wixii war somalilan ku saabsanoo dhanna wuxuu la doontaa buu yidhi masaajid anna masaajidka maanta waxaan u soo galay buu yidhi masaajid masaajida kaa celishay inaan uga jawaabo waar walla weynay masaajidka ciyaarta ka daaya war waxaa la yidhi madaxda etoobiya waayahan aan kiniisadda tegin markii arkay madaxweyne xasan sheekh oo ummadda kala hadlaya masaajidka xaggaabay u carareen aryaadaha kale maanay war ma haysin tihiin caalimka soomaaliyeed sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo hadda ahqaari ummaddu wada taqaano codkiisana wada dhegaystaan qur-aankana hadda qiroodhin baadaan ku akhriya aa wiilkiisa allahou naxariistay qadar ku xijaabtay asna qaari kalow ahayaa la yidhioo xaafidulqur'aana hadda allahou naxariistay beriga waxaa shiiqa tacsi ugu yimida hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya hadda lamadooraba tacsiyaa u taale oo waa ognaa heer falas haysteen waxaa ka dhacaaya shiiqa iyo hogaamiyaha xamaasna waa isu tacsiyeeyeen hadda sabarya iibaan lamadaba allaha siiyo war samir allaha siiya sheekh cabdirashiid sheekh ali suufi caalim qadarta rabbi ku qanacsan waaye hadda culimada soomaalidu isku khilaafsan tahayna kamid maahan waana taas madaxdii caalamka iyo soomaalidoo dhammi u wada tacsiyeynayso war kalemaanay war ma haysin weli dacwadii masuqmaasuqaa socotee maxkamada dhacfaanka waxaa la horgeeyey rag wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ka tirsan waar somalilan wariyaal badan oo arinta badda ka sameeyey ayay maxkamad milatari soo saaraysaa waxaana ka mida ah agaasimiga mm t v warwaaqla maaskar bay ahaayeen war anugu agaasimaha mm maxamed ilig waa aqaanaayo weligii askari ma noqon waar dee annagu arrimaha iyo aqoonsiga somalilan wixii soo gala maxkamadda milatarigaanu saaraynaa milatarigiiba goocadda kusoo laabanahaya warkalmaani waa sifa fadhisaane soomaaliya waxay ka qaybgelaysaa baa la yidhi tartanka kursiga gudoomiyaha guddiga midooda afrika waxaanay dowladda soomaaliya xilkaasi u sharaxday xildhibaan fawsiye xaaji aadan naw oo dee somalilan halkaasay ixtiraaf ku helaysaa foosiyana gabadhayadii weeye bow buntland lagalama tashan waxay ka ogtahayna ma jidho war doorashadii warshii ka dhacday tii buntland waa kaabreed garaysneed budawarya doorashada koonfur galbeed farnyaamaha lagala kortan war gabadh ixtiraafsanaasaasi waryaa maayaa takalmudu geli kara waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo